بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حول المصنف رحمه الله تعالى فصل فصل كان حكو سابسين شروط الإمام الأعظم madaxweynaha muslimiinta alimaam alacdam halka waxaa looga jeedaa madaxweynaha muslimiinta ama boqorka ama khaliifada muslimiinta shuruudda uu leeyahay waa bayaan inciqaadi duruqi alimaama iyo qaababka ay ku guntanto imaamnimadu ama madaxtinimadu haddaba in la doorto alimaam alacdam oo muslimiinta yeeshaan qof madax u ah waa fardu kifaaya sida qadaagaba loo shardiyo in qaadi la helo maxaa yeelay dadku ka maarmi maayaan qof imaam ah oo madaxweyne ah oo diintii oogaya oo sunnadii u gargaaraya oo qofka madluumka ah u hiilinaya oo daalimka uga hiilinaya oo xuquuqda dadka u kala qaadaya oo meesheedii dhigaya marka haddii uusan jirin madaxweyne dadka u kala eh, xaqsoora dee umuurtu waxay noqonaysaa fawdo laa yasluxu الnaasu fawda laa saraata lahum waaya haddaba alimaam alacdam wuxuu leeyahay shuruud ilaa toban shardi buu halkan mualif ku sheegay wuxuu yidhi sharط اlimaami imaamka shuruuddiisa waa mufradu mudaaf ilaa macrifatin fayacum wa mufrad loo idaafay macrifo cumuum buu faa'idaynaya shard bimacnaa shuruud weeyaan shard imaam imaamka shardigiisu bimacnaa shuruuddiisu kownuhu waa inuu yahay musliman muslim mukalafan oo mukalaf ah xuran oo xor ah dakran oo lab ah qurashiyan oo quraysh ah mujtahidan oo waxa weeye caalim mujtahid ah shujaacan oo geesi ah daa ra'yan oo ra'y u saaxiib ah samcin wadaa samcin maqal u saaxiiba ah, wa basarin arag u saaxiiba ah, wa nudqin hadal u saaxiiba ah. shuruud imaam acam waxaa ka mid ah inuu yahay muslim oo haddii uusan muslim ahayn dee gaal ooma suubado inuu muslimiinta madax u noqdo oo muslimiinta umuurtooda u tawaliyo waaya waa shardiga koobaad kaas shardiga labaadna waa inuu mukalaf yahay baaliqan caaqilan waa inuu yahayoo si umuurta dadka u maamulo haddii kale ilmihii yaraa iyo kii waalaa oma suubadaan imaamada biijmaaci min almuslimiin muslimiinta arrinka waa isku waafaqsan yihin nabigana calayhi salaatu wasalaam uu ka magan galay ilaahay min imrati sibyaan malahtinimada carruurta waaya arrinka saddexaad waxaa weeye ama shardiga saddexaad kownuhu xuran inuu xor yahay waxaa kaa baxay addoonkii maxaa yeelay wuxuu ku mashquulsan yahay khidmada sayidkiisa xadiidka nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ismacuu wa aiicuu wain umira calaykum cabdun xabashiyun maqla oo adeeca xataa haddii madax lidinka dhigo addoon xabashi ah xadiidka waxaa lagu xambaaray madaxtinimada guud wixii aan ahayn yacni alimaam alcudma waxaan ahayn sida inuu amiir noqdo ama gobonatooro noqdo wax saasaa lagu xambaaray waaya raabicuhaa kan afraad waxaa weeye kownuhu dakaran inuu lab yahay si uu ugu tafaruqo hawlaha imaamada isla markaana u dhexgala ragga haweeney madax ma noqon karto madaxweyne ma noqon karto waxaana taa daliilo ah xadiidkii saxiix bukhaari ku sugnaa oo nebigu calayhi salaatu lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'atan lan yuflixa qowmun qowm liibaani maayaan wallow amrahum arrinkooda u dhiibay imra'atan haweeney waaya kaasina waa shardigii afraad shardiga shanaad qurashiyan waa inuu quraysh yahayo xadiid baa ku soo aroray nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ala'immatu min quraysh a'immadu waxay ka ahaadeen quraysh quraysh waa qabiilka nebigu ka dhashay calayhi الsalaatu wasalaam waana qabiilka ugu sharaf badan qabaaisha cala aliطlaaq carabta kale xataa yani la mid ma aha quraysh oo way ka fadli badan tahay maadaama nebigu ka dhashay calayhi الsalaatu wasalaam marka arinkaas ayay asxaabtu ku dhaqmeenoo afartii aimada qoraysh bay ahaayeen afartii khulafaa raashidiin abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali waad garanaysaa iyo khulafadii ka dambaysay khulafaau bani umaya qoraysh bay ahaayeen khulafaau bani cabaas qoraysh bay ahaayeen marka saasaa lagu dhaqmi jiray waaya waa haddii la helayo haddii laakiin aan la helayn qoraysh dee markaa hardigani meeshuu ka baxaya hardiga liaad in uu cadli yahay muuna halkan noogu sheegin matniga laakiin sharxu noogu qoran yahay waa inuu cadli yahay imaamku cadli waxaa looga jeeda inuusan faasiq ahayn inuusan faasiq ahayn qof diyaanale inuu yahay shardiga toddobaad waa inuu mujtahid yahay mujtahidan caalim waa inuu yahay darajatan ijtihaad gaadhay si axkaamta islaamka u aqoonsado isla markaana dadka u baro una fatwooda dadki yani waxaa la diidan yahay madaxweyne muslimiinta inuu jaahil noqdo de usan kala garanayn xalaashii iyo xaaraantii iyo wixii waajibkaa iyo wixii jaa-iskaah iyo wixii mustaxabkaa iyo wixii makruuha yani axkaamtii buusan garanayn marka xuquuqdiisii uu gabaya hadday saa noqoto mar kastana dee fii kulli sakiiratin wakabiiratin culamada uguma laaban karo midda kale hadduu culamada ugu laabto masale kasta madax banaanidii baa ka baxaysa meesha marka eh, waa inuu mujtahid yahay shardiga sideedaad waa inuu shujaac yahay geesi geesinimadan waxa weeye qofku inuu yani calol adag leeyahay taasina waxaa lagu baahanayaa si uu ciidamada u e, maamulo islamarkaana cadowga u qahro oo maaragtay muslimiinta dalkooda iyo diinkooda u difaaco shardiga sagaalaad waa inuu yahay daa ra'yin nin ra'yi u saaxiib ahoo yani caqli badan oo maskax badan oo maamul wanaagsan hadduu yahay qof fudud ama laga caqli badan yahay ama laga maskax badan yahay qofkaasi uma subado inuu madaxweyne muslimiinta u noqdo waaya arrinka ama shardiga tobanaad waxaa weeye inuu maqalka iyo aragga iyo hadalkuba dhamaystiran yihiin waa xawaastii dareemayaashii muhiimka ee asaasiga wey qofku kula macaamilaya dad kale waa inuu maqlayo wax uusan dhawoolo waa inuu wax arkayo indhoolo uusan ahayn waa inuu hadli karo waaya tobankaa shardi baa loo shardigaa wuxuu yidhi shardulimaam imaamka shardigiisu waxa weye koon yahay musliman muslim yahay mukalafan oo mukalafa xuran oo madax bannaan dakaran oo laba qurashiyan oo reer quraysha mujtahidan oo mujtahidah shujaacan oo geesi adaa ra'yan oo ra'y u ah, wa samcin maqal u ah, wa basarin arag u ah, wa nudqin hadal u saaxiiba wa tancaqidu way guntantaa alimaamatu imaamadii bilbaycati baycay ku guntantaa walasaxu muctamad waxaa weeye ana almuctabara waxaa la tixgelin inay tahay baycatu ahli اlxalli wاlcaqdi heshiiska ama baycada ay la gelayaan imaamka dadka u saaxiibka ah furidda iyo guntinta inay wax furaan ama wax guntaan macnaha ahl u ah inay waxa weeye arrimaha muslimiinta ay ka tala bixiyaan oo kuwa ahluxalli walcaqdi waa kuwe min alculamaa'i waa culummadii wاlru'asaa'i waa madaxdii wawujuuhu الnaasi iyo dadka acyaantoodii iyo ashraaftoodii wey aladiina kuwaasoo yatayasaru u fududaanaya ijtimaachum inay kulmaan wa sharduhum shardigoodu waxaa weeye sifatu shuhuudi sifadii markhaatiga in laga helo markhaatiga sifadiisii in laga helo halkan mualifku wuxuu ka guda galay arrinkii labaad ee fasalkan loo guntay oo ah uruqu inciqaadi alimaama siyaabaha ay ku guntanto madaxtinimadu saddex siyaabood ayaa loo doortaa madaxweynaha muslimiinta dariiqada koobaad waxaa weeye inay doortaan oy la mubaayacoodaan ahlulxalli waalcaqd ahlulxalli waalcaqd xalli waa furid caqdina waa guntid waxaa dadka wax ka go'aan ee waxa weeye go'aanka ummadda iska leh ee waxgaradka ummadda ah waa haldoorka ummadda iyo waxa weeye labeentii bulshada oo culummadii leh oo salaadiintii leh oo waxgaradkii leh oo dadkii ashraafta ahaa ee waxa weeye dadku ay ku dayanayeen ah hormuudka ummadda u ahaa dadkaas ayaa imaamkii bayca la gelaya oo la heshiinaya oo markaa kula mubaayaconaya inuu imaamkii muslimiinta u yahay oy markaa bisamci waaaca marka baycada lagu sheegay waxa weeye almubaayacatu cala asamci waaaca imaamkii in lagula heshiiyo in amarkiisa la dhegaysanayo la aeecayo taasaa bayca la yidhahdaa waaya marka dadkaas ma shardi baa in bulshadoo idil waxa weeye haldoorkoodii iyo labeentoodii ay kulmaan maya intii kulmi karta intii kulmi karta aladiina yatayasaru ijtimaachum kuleeyahay haddii laho magaalooyinka o dhan iyo tuulooyinka o dhan iyo miyi iyo magaalaha laga soo ururay wixii waxgarada iyo salaadiina ee culamaa way adkaanaysa laakiin intii kulmi karta inay markaa ay doortaan madaxweynihii muslimiinta waana sidii loo doortay abubakr radi allahu tacaala canhu waad ogtihiin waxa weeye ahlulxalli waalcaqd min aلصaxaaba yani haldoorkii asxaabta ee muhaajiriintii ansaarta ka koobna ayaa waxay ku kulmeen fii saqiifati bani saacida sidaasayna ku doorteen alkhaliifat الraashid abu bakr الصidiiq radi allahu tacaala canh dabcan asxaabta o dhan mayna kulmin laakiin qayb ka mid ah oo muhaajiriintii ansaartii leh ayaa abubakr doortay waayahay haddaba dadka ahlulxalli walcaqdi ah maxaa loo shardiyaa waxaa shardigoodu yahay inay dad cadaalad u saaxiiba ay yihiin oo shuruuddii shaahidka qofka markhaatiga gelaya loo shardinayay ayaa ayagana loo shardinayaa waa inayan dad ahlu diyaano ah oo diyaanole dad fusaaqah ama waxa weeye markhaati aan gelayn uma suu badaan inay imaamkii doortaan waaya wuxuu idhi watancaqidu way ku guntantaa alimaamatu imaamadii bilbaycati baycadii baycada lagu sheegay waa saan soo tilmaano waa in imaamkii lagu mubaayacoodo lagula heshiiyo axdi lagula galo bisamci waaacati in amarkiisa la dhegaysanayo oo la adeecayo waaya walaصaxu muctamad waxaa weeye in la eegayo la ictibaarinayo baycatu ahli اlxalli wاlcaqd dadka in arrin ay guntaan ama ay furaan saaxiibka ah baycadooda in la ictibaarinayo oo min alculamaai culammadii ah waru'asaa'i madaxdii ah waa salaadiintii oo wujuuhu naasi iyo dadka waxa weeye kuwii ugu sharaf badnaa ama madaxdoodii aladiina kuwaasoo yatayasaru ay fududaanayso ijtimacuhum inay kulmaan wa sharduhum kuwaan soo tilmaanay ahlulxalli waalcaqdi shardigoodu waxaa weeye sifatu shuhuudi markhaatiga sifadiisii in laga helo oo cadaalad iyo kheyrkeedba wax noo imaan doona insha allah watancaqidu imaamadii way ku guntantaa sidoo kale biistikhlaafi imaam imaamkii inuu khaliif yeesho falow jacala hadduu ka yeelo alamra arrinkii shuuraa tashi hadduu ka yeelo bayna jamcin koox dhexdood fakastikhlaafin khaliif yeelasho unbay la mid tahay arrintaasoo fayartadowna waxay ku raalli noqonayaan axadahu midkood ayay dooranayaan arrinkana waa kii labaad ee waxa weeye lagu dooranayay imaamka dariiqadii labaad weeye ariiqadaasi waxaa weeye in imaamkii muslimiinta markay geeridii soo dhowaato amase guud ahaanba uu maaragtay qof uu doorto oo asagu khaliif ka dhigto uu dhao haddii anu aan dhinto adigaa khaliifadii muslimiinta ah shaksan bicaynihi inta uu nool yahay ayuu shaksi dooranayaa si noqdo khaliifadii ka dambeeyey waaya taasina waa sidii lagu doortay cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu abubakr ayaa khaliifadii u dardaarmay markuu geeriyoonay wuxuu u dardaarmay cumar inuu noqdo khaliifadii muslimiinta wuxuuna yidhi bismi illaahi araxmaan araxiim abubakar baa sidaa yidhi haadaa maa cahida haadaa kani maa cahida wuxuu dardaarmay weeye abubakr khaliifatu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam khaliifadii nabiga ahaa cinda aakhiri cahdihi markii ugu dambaysay min addunya addunyada wa wali cahdihi oguna horraysay bilaakhira aakhiro fi alxaalati alatii yu'minu fiiha alkaafir waa xaaladda qofka gaalka uu ilaahay rumeeyo wayataqii fiiha alfaajir kan caasigana ilaahay uu ka cabsado wainii anigu innii anigu istacmaltu waxaan adeegsaday calaykum dushiinna cumara bna alkhaaab fainbara cumar baan adeegsaday buuhi fainbara hadduu sama sameeyo oo wacadal cadaaladu la yimaado fadaaka arrinkaasi cilmii waa intaan ka ogahay bihi asaga wa cilmii fiih waa intaan ka ogahay een ka warqabo inuu cadaalad samaynayo wain jaara haddii uu jawr falo oo wabadela uu wax bedelana falaa cilma lii biayb anuu cilmi aybka waba kama ogi wlkhayra khayrun baan aradtu doonay khayrun baan ujeeday markaan doonanay wlikulli imri'in qofka kasta waxaa u sugnaaday maktasab wuxuu shaqaystay wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun marka sidaas ayuu u dardaarmay suulalakayi ku soo saaray fii usuul ictiqaad ijmaacina arrinkaas ku guntamay in ay e, istikhlaafkaasi uu yahay shay jaa-isa ka warran imaamkii haddii arrinkii uu shuuro ka dhigo oo uu dhaho koox muslimiintii kamid mid ah idinku ka tashada qofkii e, imaamka aad ka dhigi lahaydeen dhexdiinna hadduu arrinkii uu shuuro ka dhiga imaamkii oo uu kooxu dhaho ka tashada oo mid iska doorta dhexdiinna way bannaanta waxay la oo kale laakiin halkan qofkii mustakhlafka amaan ah mucayan ahayn mustakhlafkii baan hee mucayan ahayn qofkii khaliifada noqon lahaa baan mucayan marka fayartadawna axadahum midkii ay raalli ku noqdaan bay dooranayaan ayagaa shuuraynaya kadibna midkay arkaan inuu ugu munaasabsan yahay ugu mudan yahay ayay iska dooranayaan markuu imaamku dhintay kadib kaasaa khaliifadii muslimiinta noqonaya sidaana waxaa lagu doortay cumaan ibn cafaan radia allahu tacaala canhu sayid cumar radia allahu tacaala canhu markuu ogaaday inay ajashiisi soo dhowaatay uu geeriyoonayay ayaa wuxuu arrinkii shuuro oga dhigay lix asxaabtii ka oo alcashara almubashariin biljanna tobankii jannada lagu bishaariyey intii ka noolayd lix baa markaa noolayd lixdii buu ka dhigay amruhum shuura baynahum iska doortu idinka dhexdiin khaliifadii muslimiinta waa cumaan iyo cali alxa iyo zubayr waxaa weeye sacd bin abi waqaas iyo cabdiraxmaan ibn cawf lixdaasuu iska doortay dabeetana markay shuurayeen waxay doorteen cumaan ayay ku heshiiyeen wuxuu bاstikhlaaf اimaam weyaan watancaqidu way ku gudantaa imaamadii biistikhlaafi imam imaamkii inuu ka khaliif yeesho qof kale falow jacala اmra arrinka hadduu ka yeelo shuura shuura hadduu ka yeelo bayna jamcin koox dhexdood fakaistikhlaafin khaliif yeelasho may la mid tahay fayartadowna way ku raali noqonayaan axadahum midkood wabistiilaa'i jaamic الshuruud watancaqidu imaamadii way ku gudantaa biistiilaa'i jaamic الshuruudi shuruuddii mid kulansaday inuu taladii la wareego wakada waxaa la mid ah faasiqu mid faasiqah wajaahilu mid jaahilah ila saxi muctamad haddaan qabanno tanna waa dariiqadii saddexaad ee madaxtinimada muslimiintu ay ku imanaysay waa in uu arrinkii qabsado oo xoog iyo quwad iyo cudud uu ku qabsado qof muslimiintii ka mid ah laakiin shuruuddii imaamada ayn soo tilmaanee tobanka ahaa laga helay haddii uu awood ku qabsado xukunkii oo uu afgembi ku qabsado de waxa weya wuxuu ku noqonayaa imaam buu noqonaya maxaa yeelay haddii aan taladii laga yeelin oo aan la adeecin waxaa ka dhalanaysa fawdo iyo dagaal iyo fidno marka arrinka muslimiinta si u hagaago ayaa loo deynayaa taladii laakiin haddii uu imaam nool uu afgembi kaga qabsado taladii waan eegaynaa imaamkan hadduu yahay imaam la doortay oo lagu doortay baycata ahli alxalli walcaqd afgembigaas socon maayo laga yeeli kuma noqonayo mutaalibkaasi imaam laakiin hadduu yahay mid marka horeba asagaba mutaalib ah oo afgembi ku qabsaday kana uu sii afgembiyo de waxa weeye eh, imaamadii saasi ku sugnaanaysaa oo mutaalib mutaalib ka qabsada bay noqonaysaa laba ninoo is afgembiyey midba mid kale afgembiyey waaya sidoo kale mid faasiqa ama jaahil ah jaamic shuruud horta markuu leeyahy waxaa u jeedaa mid shuruuddii kulansaday shuruudaan soo tilmaamay ee imaamka loo ictibaarinayo faasiq iyo jaahil hadduu yahay ka war taana waa uu la mid inkastoo khilaaf ku jiro hadduu xataa faasiq yahay kan qabsanaya ama uu jaahil yahay shuruuddii kalena laga helay waxa weeye waa uu markaa eh, imaam buu noqonaya wuxuu ihi wbistilaa'i watancaqidu imaamada ku guntantahay bistilaai jaamic shuruudi min shuruudi kulansaday la wareegitaankiisa iyo awood ku qabsashadiisa wakada waxaa la mid a ah faasiqu mid faasiqa wajaahilu mid jaahila fi lasaxi muctamad haddaan qabanno qultu waxaan idhi low iddacaa hadduu sheegto dafca zakaatin zake inuu u dhiibay ila lbuqaati buqaadi sudiqa waa lagu rumaynayaa biyamiinihi wallaahidiisa aw jizyatin ama jizyo falaa loo rumayn mahayo cala asaxiixi muctamad haddaan qabanno wakada waxaa la mid ah kharaajun kharaajkii dhulka laga bixinaya baa la mid ah filasaxi muctamad haddaan qabanno masaa'ishan halkan uu ku tilmaamayo waxa weeye min tatimati axkaami lbuqaat axkaamtii buqaada ee fasalkii kan ka horreyna u soo dhaafay ayay dhammaystiru tahay waaya wuxuu ku yidhi qof baa wuxuu sheegtay inuu sakadii lagu lahaa xoolihiisa uu siiyey buqaadda buqaaddii baan siiyey buui markii imaamkii muslimiintu yidhi zakadaadi sakadii xoolahaaga keen buqaaddii baan u dhiibay buui oo ayagaabaa dee khasab igaga qaaday markaa sudiqa waa loo rumaynaya biyamiini dhaartiisa loogu rumaynaya maxaa yeelay sekadu sideedaba waxay ku dhisan tahay muwaasaata caawimaad bay ku dhisantahay muslimkana waa lagu aaminayaa diinkiisa marka mar hadduu sheegtay inuu eh, buqaadda u dhiibay dee buqaadda hore waxaan usoo tilmaannay in ay asaxayso in zakadii loo dhiibo zakaday qaadaya inay asaxayso laakiin haddii nin dimi ah uu sheegto inuu jizyadii uu buqaadda u dhiibay lagu rumayn maayo dhaartii sababtu waa maxay maxaa yeelay jizyadu sideedaba waxay bedel ka tahay sakanka muslimiinta waddankooda ay degan yihiin gaaladan dimiyiinta ah deegaanka ay degan yihin waddanka islamka ku nool yihiin ayay canshuurtaasi bedel ka tahay marka laga yeeli maayo waxay la mid tahay sida qof guri kiraystay oo sheegtay inuu kiradii bixiyey isagoo wax markhaatia ah u keenay wakada kharaajun fi lasax kharaajkuna waa canshuurtii laga qaadayay dhulka muslimiintu ay ka qabsadeen gaalada kadibna ay u daayeen canshuurta laga qaadayo ayaa waxaa la yidhahdaa kharaaj marka canshuurtaas hadday sheegtaan dadkii gacanta ku hayay inay u dhiibeen buqaada laga yeeli maayo waaya maxaa la yidhahdaa waa ujro waa ujro wuxuu ku idhi qultu waxaan idhi low idaca hadduu sheegto dafca zakaatin zake inuu u dhiibay ilbuqaati buqaati sudiq waa lagu rumaynayaa biyamiinihi wallaahi diisa oo amase idaca wuxuu sheegtay dafca jiisatin jiise inuu u dhiibay ila lbuqaati buqaati falaa ay falaa yusadiqu lagu rumayn maayo biyamiinihi dhaaftiisa cala asaxiixi wakada waxaa la mid ah kharaajun kharaajkii baa la mid ah dhulka laga bixinayey filasaxi muctama haddaan qaban oo laga yeeli mahayo hadduu sheegto inuu u dhiibay buqaada wayusadiqu waa lagu rumaynayaa qofkii fii xaddin fii iqaamati xaddin xad ogitaankeed in xaddii lagu ogay hadduu sheegto oy buqaadu ku ogeen ilaa an yahbuta xaddaasi inay ku sugnaata mooyaane bibayinatin markhaati walxaal laa aara lahu xadkii una u wax raada walaa aara raad uusan lahu xadkii u sugnaanin fi lbadani jirkii wallahu aclam wuxuu ku qof uu sheegto xad lagu lahaa oo xuduudda islaam ka inay buqaadu ka ogeen dhaar la'aan baaba lagu rumaynaya maxaa yeel xuduudda tudraw bishubhaat qofkan maalan wuu zinaystay dabeetana wuxuu yidhi buqaadi baa xadkii iga ogay ama khamri buu cabay wuxuu yidhi buqaadi baa xadkii khamriga iga ogay waa loo rumaynaya hadalkiisa waaya waxaa laga soo reebayaa un xaddaasi hadday ku sugnaatay markhaati oo isla markaa wax raada uusan jirkiisa ka muuqanin in xad lagu oogay markaa loo rumayn mahayo maxaa yeele waxaa asal ah in aan laga oogin xajkii saas asal ah wax qariino ah oo markaa taageeraysana ma haysto marka marka uu iqraar ku sugnaado xadka iyo marka uu ku sugnaado bayine farqi udhexeeya waxaa weeye markuu qofku uu qiro xad dee wuu ka laaban karaa hadduu ka laabto rujuuciis baa la aqbalaya laakiin markuu markhaati ku sugnaado xadki laga yeeli maayo qofkii hadduu dhaho eh, maanan samaynin marka qofkan wuxuu dhihi karaaba xad kumaba dhicin buu dhihi karaa saa darteed haddii uu sheegto in xaddii laga oogay waxa wey buqaadu ka oogeen asaguna marka hore uu qirtay waxa wey warkiisa waa laga yeelay lakiin haddii ay xaddaasi ku sugnaatay bayino isla markaana jidhkiisa wax raad ah ama astaan ah ayna ka muuqanin in xadkii laga oogay maalan jaldi bu aha jaldigii kama muuqdo raadkiisi qofka la garaaciy qof aan la garaacin dee isku nooc ma ah qofka la garaaci nabaradii garaaca ayaa jidhkiisa ka muuqanaya marka hadduusan wax raada ah jidhkiisa ka muuqanin isla markaana waxa weeye markhaati uu ku sugnaada adkii laga yeeli maayo taas loo rumayn maayo wuxuui wayusadiq waa loogu rumaynaya qofkii fii xaddin fii iqaamati xaddin xad eh, oogitaankeed hadduu sheegto ay buqaadi ku ogeen ilaa an yahbuta inuu xadkaasi ku sugnaado mooyaan bibayinatin markhaati walxaal laa aar haad uusan u sugnaanin lahu xadkii fi lbadani jirka dhexdiisa wallahu aclam kitaabu riddati riddadii ayuu kitaab yahay riddadu waxa weeye walciyaadu bilah qofkii inuu diinta islaamka ka baxo oo uu ka noqdo ayaa ridda lidhaahdaa kelimatu ridda asalkeeda waxaa weeye min radda yaruddu raddan bay ka timid radda wuu noqday wey wuu celiye wey marka irtadana wuu laabtay wey marka kelimadaasi riddada waxay ka timid min irtada wuu noqday ama dib uu noqday marka qofkii maadaama diinta islaamka uu dib oga laabtay ayaa lagu tilmaamay ridda waaya waana gaalnimada ugu foolxun uguna adag camalkana way burisa hadday mawdka la xidhiidha geerida qofkii aad intuu ridooba hadduu hore ka dhinto camalkiisi wuu buraya suu ilahay buu qur'anka inoogu sheegay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wa huwa kaafir fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum qofkii idinka ka mida ah diintiisa ka ridooba oo dhintaa isagoo kaafira kuwaa ilaahay wuxuu hi wuu buray laakiin hadduu dib ugu soo laabto islaamnimadii ka warran qofkii wuu ridoobay kelimatu kufri ku dhawaaqay kadibna diinta islaamka usoo laabtay camalkiisiiba buraya amalkiisiba buraya aduu diinta islamka usoo laabto amalkiisiba buraya waay saa darteed xajku u xajiyey xajat alislaamkii oo u xajiyey ma soo celinayo salaaduhu horey u tukadii ma soo qalaynayo laakiin awaabkii camalkiisaa buraya riddadu waxay burinaysaa camalkiisii wax alla wixii awaab u lahaa salaaduhu horey u tukado dhan iyo soonkuu soomay iyo xajkuu xajiyey bilaa awaab buu noqonaya ajirka dhan waa ka buraya waaa burinaya riddadii burinaysa saasuu imam shaafici raxima llahu taala ku tegay hiya riddadu qacu islaami islaamnimada oo la gooyo weeye biniyati niyo lagu gooyo weeye aw qowli kufrin ama gaalnimo ku dhawaaqeed aw ficlin ama ficil yani samayntii ficilkaasoo mukafirin gaalnimo soo jiidaya sawaaun waxaa isku mida qaalahu arrinkaa dhahaya istizaan waxaa weeye jeesees aw amase cinaadan madax adeeg aw amase ictiqaadan ictiqaad faman qofkii nafaa ee nafyiya oo inkira ama dafira asaanica allah jala jalaalu allihii koonkan abuuray aw rusul ama rususha waxaa weeye beeniya aw amase kadaba beeniya rasuulan hal rasuul beeniya aw amase xallala xalaaleeya muxaraman wa xaaraana bilijmac ijmac xaaraanku ah ka zinaa sida zinadii webeeye wa cagsuhu iyo cagsigeeda aw amase nafaa nafyiya oo waxa weeye dafira wujuuba mujmacin calayhi waxay culimmadu isku waafaqsantahay waajibnimadiisa dairaa inuu waajib yahay aw mase cagsigu taa cagsigeedoo waxa weeye wuxuu ictiqaadiyey wax aan waajib ahayn inuu waajib yahay oo culimmadu isku waafaqsan yahy inuusan waajib ahayn aw mase cazama go-aansada cala alkufri gaalnimadii hadan beri aw mase taradada fiihi ka labalabeeya kufrigii kafara wuu gaaloobaya walficlu ficilkii almukafiru ee gaalnimada soo jiidayay maa ficil weeye tacamadahu qofkii u qasdaa oo u badheedhaa istihzaan jeesjees awgeed istihzaagaasoo sariixan cad biddiini diinka ku jeesjeesayo aw mase juxuudan tacamadahu wuu u qastay juxuudan liajli juxuudin dafirid uu dafirayo lahu waxa weeye shaygaa diinka ka mid ah wadalika miaalka ilqaa'i musxafin sida musxaf inuu ku tuuro oo kale biqaaduuratin meeshin qub ah ama wasakh ah wa sujuudin inuu u sujuudo lisanamin sanam aw mase shamsin cadceed inuu sujuudo waaya wuxuu ku bilaabay mualifku tacriifka riddada wuxuu ku tacriifiyey sharcan riddadu inay tahay qaطcu lislaam qofkii muslimka ahaa inuu diintii islaamka ahayd uu gooyo ou jaro muxuu ku jarayaa saddex siyaabood midku kolba ku jaro ayay ku jarmaysaa diinta islaamka biniyatin niyuu ku jaray niyada halka waxaa loga jeeda alcasmu inuu go'aansado inuu diinta ka baxo waaya waxaa ka fiicneed baa layidhi mualifku inuu dhaho bicasmin meeshuu ka leeyahay biniyatin sababtoo niyadu waxa weeye qasdu shay muqtarina ficli muqtarina bificli shayga inuu u qasto asagoo qasadkaasi uu la xidhiidho ficilkii shayga tusaalahaan markaad salaadda gelayso ee aada niyeysato salaaddii taas waxaa la niya laakiin halkan waxaa la sheegaya taas ma ah gaalnimadii hadda ma gelay waxa weeye inuu go'aansado inuu diinta islaamka ka baxo hadduu doono berriba ha go'aansado inuu diinta islaamka ka baxay markaasa waxaa la yidhahdaa casmi taas waxa uu ku gaaloobaya qofkii waaya ama qowl kufr hadal gaalnimo ah ayuu ku dhawaaqay waaya aw ficli mukafir ama ficil gaalnimo soo jiidaya oo lagu gaaloobayo ayuu la yimid qofkii intaba mualifku tusaalu nooga keenay dibbuu tusaalayaasha ka sheegi doonaa waaya ama qawlkaas ha u dhaho istihzaa'an qawlkiibuu saddex qaybood u qaybiyey ama qawlka jeesees ha u dhaho ama cinaad iyo madaxadayg ha u dhaho ama ictiqaad ha u dhaho xataa hadduusan ictiqaadsanayn qawlkan laakiinuu jeesees ay ka tahay uu ku gaaloobaya hadal gaalnimo hadduu ku dhawaaqo uu ku jeeseesayo oo ciyaaray ka tahay iyo jaasaas uu ku gaaloobaya ilan diintu jaasaasi ciyaar ma gasho ama cinaad madaxadayg ayay ka tahy ama ictiqaad bayb ka tahy wuuba caqiidaysan yahayba sidaa uu ku dhawaaqay midkuu sameeyaba uu ku gaaloobaya istihzaaga waxaa daliila ah qowlka ilahi u uhi qul abillaahi waaayaati warasuulii kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waa munaafiqiintii nabiga alayh slat slam asxaabtiisi wax ka sheegay ee yidhi maa ra'aynaa mila quraa'ina haaulaa'i arqaba buطuunan walaa akdaba alsunan walaa ajmana cinda اliqaa nabig ala slam iyo asxabtis wa ka shegen way dhaheen maana arag sida wadaadadaanadan oo kale oo waxa weeye ka hunguri weyn oo ka been badan oo ka fulaysan irsada intaaba waa ayaga oo munaafiqiinta laakiin nabig ala slam iyo asxaabtiis ayaa arrinkaa ku tilmaamay dabeetna aayaadkan aa soo degay nabig ala slam uu yeedhay munaafiqiintii markii loo sheegay arrinkaas weydiiy maxaa idinku ambaari waysaa inaad dhahdaan markaasa waxay dhahn ya rasuul allah kunaa naqdaw canna canaa ariiq jidkaan isku dhaafinayna bay dhaheen jidka malalkiisa iyo cajiskiisa ayaan isku dhaafinayno kaftan bay naga ahayd bay dhaheen dabeetana ayaddana soo degtay qul abillaahi wa aayaati wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun war ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisaaad ku jeseesayseen ha cudurdaaranina waad gaalowdeen markaaad rumayseen kadib marka taa waxay tusinaysaa in istizaaga lagu gaaloobayo waay waxaa arrinkaa ku baxay haddii qofkii kelimatulkufri ay soo dhaafto carabkiisa asagoon u qastin ama lagu khasbo taas ku gaaloobi maayo see noo imaan doonta faman nafa saani haddaba tusaalayaasha waa kuma haddaba niyadii iyo qowlkii iyo ficilkiiba mualifku inoo tusaalaynaya faman nafa saanic qofkii dafiraa ama inkiraa asaanic saanic halka waxa loga jeeda allah jala jalaal asaanic dabcan asmaada ilahi ka mid ma aha asmaada ilahina waa oo magac kitaabkiisoma kuso arorin loma bixin kara ilahi subxana wa tacaala waa asmaa tawqiifiya wixii kitaabkiisoma kuso arorin baa lagu gaabsanaya saanaca laakiin inta badan waxaa isticmaalaan mutakalimiinta oo waxay ka keeneen aayaadkii qur'aanka ahaa ee ilaahi wa tacala ku tilmaamay inuu saanic allahi aladii atqana kula shay in allaha sanaca kula saanicin wa sancata iyo xadiidkaas aayaadka iyo axaadiistaas ka soo qaateen laakiin afcaasha ilaahay ism lagama soo saari marka waxaa fiican in la dhaho alkhaaliq almudabbir alraasiq iyo asmaada ilahay kale lagu tilmaamo haddaba qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala wujuudkiisa inkiraa ama rusushaba beeniyaa oo ama rususha inay jiraanba beeniya o dha ilahay rasulba mama soo dirinba ama rasuul rususha ka mid ah, hal rasuulna ha ahaadee beeniya ama rasuulka wax ka sheegaa oo caaya ama fudaydsada ama magaciisa ku jeedseesaa ama aayad qur-aana beeniya ama shay xaaraan ah waxa weeye bilijmac culamada isku waafaqsay inuu xaaraan yahay dhaha waa xalaal sida zinada oo kale iyo liwaadka oo kale iyo dulmiga oo kale iyo khamriga oo lacabo oo kale ama cags shay xalaal ah bilijmac culamada isku waafaqsay inuu xalaal yahay dhaha waa xaaraan sida beyci iyo nikaaxi dhaha waa xaaraan ama shay culammada isku waafaqsay inuu waajib yahay dhahaa waajib ma ah sida maalan ragcad ka mida ah ragcaadka salaada dhahaa waajib ma aha salaada maqhribka laba ragcadood waa la tukan karaa dhahaa tusaalahaan aw cagsu ama shay aan waajib ahayn dhahaa waa waajib sida maalan oo kale ragcad dheeraad ah salaadihii kusoo daraa oo dhaha maalan salaada maqhrib afar ragcadood baa la tukanaya waa waajib in afar ragcadood la tukado ama dhaha maalan maalin ka mida ah shawaal waa waajib in la soomo oo wuxuusan waxaan waajib ahayn bilijmaac ama inuu beri gaaloobo go'aansadaa ama ka taraduda gaalnimadaas taloo ma gaaloodaama iska daysaa kafara u gaaloobaya intaasoo dhan qofka u gaaloobaya aqwaashii iyo niyadii labadaas u tusaalaya faman nafa saanica aw rusla aw kadaba rasuula aw xallala muxarama bilijmaac aw cagsuhu aw nafa wujuuba mujmacan calayh aw cagsuhu intaa waxa weeye miaal lilaqwaal aw cazama cala alkufri hadan taasna waa miaal lilniya aw taradada fiihi taasaa alifka lagu qabsaday taradada fiihi mana aha niyana ma aha awlna ma aha icla ma aha taradud wa qofkii wuusleeyahay talow ma gaaloodaa mise waa iska daysaa mana go'aansanin qawlna kuma dhawaaqin ficilna ma samayn taa laftirkeeda uu ku gaaloobaya hadda tacriifka mualifka ee uu ku xasriyey saddex kumayna jirin taradudku marka saddexda kuma koobna gaalnimadu eh saddexdaas ayaa ugu badan taradudkuna uu noqon karaa kufri laftiisu iyo rid walciyaadu billah qofka hadduu ka taradudo ma gaaloodaa ma iska daysaa uu ku gaaloobaya hadduu dhaho berri baan gaaloobayaana ama uu niyeysta inuu berri gaalooba diinta ka baxna markaasuba gaaloobaya iaal ficilka haddaba mukafirka u imow ficilka qofka diinta ka saaraya waxaa weeye waa wixii uu u qasdo u bareero ogaan oo sameeyo asagoo diinta ku jeeseesaya si cad ugu jeeseesaya oo bareer ah. ama waxaa weeye diintii dafiraya juxuudan lahu diintii buu dafirayaaba oosaneed waa maay ilqaau muxafin muxaf wuxuu ku tuuray biqaaduuratin meel bulaacad ah ama qashin qub ah ayuu muxaf ku tuuray walciyaadu billaah sanam buu u sujuuday waay cadceed buu u sujuuday taa horena waxay tusinaysaa istihzaa inuu diinta ku jeeseesayo inuusan rumaysnayn qur-aanka inuu kalaamka ilaah yahay muxafka inuu kalaamka ilaahi yahay inuusan rumaysnayn bay tusinaysa wa ilaa hadduu rumaysan yahay dee meel qurur ah iyo meel wasakha iyo meel aan u qalmin marna umuusan ku tuureen marka qofkaasi waa gaal qofkii sanam u sujuudana warkiisa iska bedaaba ama cadceed u sujuuda wuxuu idhi hiya riddadii qacu islaam islaamka oo la gooyo oo la jaro wey biniyatin iyo lagu jaro o qowli kufrin kufri qowlkii lagu jaro wey aw ficlin ficil lagu jaro wey ficil mukara weeyaan ficlin mukairin waa in la dhaho ficil mukafir ah oo qofka diinta ka saaraya inuu qofka la yimaado sawaan waxaa isku mid ah qaala hu qowlkaa dhahaya istihzaaan liajli istihzaa isagoo diinta ku jeeseesaya aw cinaadan liajli cinaada isagoo madax adayg u samaynaya aw ictiqaadan ama ictiqaad awgii ha u sameeyo waa isku mid saddexdaa midka u yeelaba u dhahaba qowlkii ama jeesees ha ka ahaado ama ictiqaad ha ka ahaado ama cinaadii madax adayg ha ka ahaado faman qofkii nafaa dafira asaanica ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa allaha khaaliqa ah ama mase arusa rususha beeniya oo dhaa rasul ilahay maba soo dirinba ama mase kadaba beeniya rasuulan rasuul rususha ka mid ah aw xalal ama xalaaleeya muxaraman wax xaaraana bilijmac culamadu isku waafaqsan inuu xaaraan yahay ka zina sida zinadii webaye wacagsigu iyo taalidkeed oo waxa weeye shay xalaal ah bilijmaac ayuu xaaraameeyey aw mase nafa wuxuu beeniyey oo meesha ka saaray wujuuba mujmacin calayh wax culammadu isku waafaqsan yahiin waajibnimadiisa ayuu beeniyey wuxuu hi waajib maaha waxaas aw cagsu ama taa cagsigeedo muxuu ictiqaadiyey wax aan waajib ahayn bilijma culamada isku waafaqsanyahin ayuu waajib ka dhigay aw mase cazam wuxuu go'aansaday cala alkufri gaalnimadii qadar berri inuu gaaloobo aw amase taradada fiihi wuu ka labalabeeyey kufrigii ma gaalowdaa shaki baa ku yimid iyo shubho wuxuu is yidhi talow ma gaalowdaa mise waa iska daysaa gaalnimada maadaama waxa weye ictiqaadkaagii khalal uu soo galay waaya kafar uu gaaloobaya qofkaasi waaya wlficlu ficilkii almukafiru ee qofka diinta ka saarayay lagu gaaloobaya waxaa weeye maa ficil weeye tacamadahu qofkii u bareeray istihzaan liajli istihzaain jeesees awgii istihzaagaasoo sariixan cadbi diini diinka u jeeseesay aw mase juxuudan liajli juxuudin waxa weeye dafirid uu dafiraya lahu diinkii ee awgii uu u sameeyo ficilka ka ilqaa'i musxafin sida musxaf inuu ku tuuray biqaaduuratin bulaacad wa sujuudin inuu u sujuudo lisanamin sanam aw amase shamsin cadceed walaa tasixu ma asaxayso riddatu sabiyin ilma yar riddadiisa wamajruuni mid waale wamukrahin mid la khasbay walow irtada haddii uu ridoobo fajunna uu waasho lam yuqtal la dili maayo fii junuunihi waalidiisa dhexdeeda lagu dili maayo halkan wuxuu ku tilmaamayaa shuruudu sixati ridda shuruudda ay riddadu ku asaxayso waxaa ka mid a shuruuddaas inuu yahay mukalafan qofki inuu yahay mukalaf ilma yar ma asaxayso waa inuu yahay baaliqan caaqilan mukhtaaran oo ikhtiyaar leh oon la khasbin oo isago ikhtiyaarkiisa waxanu ku sameeyo isla markaanu yahay qof caqli leh oo qaangaara ah. haddaba ilmihii yaraa ridadiisu asixi mayso kii waa la ridadiisu asixi mayso maxay labadaa midna waxa weeye mukalaf ma aho waa marfuuculqalab marka qowlkooda wax ka soo qaad male haddii uu qof uu ridooba dabeetana uu wahasho markuu diinta ka baxay la dili maayo intaa uu waalan yahay lam yuqtal fii junuuni intaa uu waalan yahay xaddii riddada ee qatliga ahaa lagu ogi maayo sababtoo ah waxaa laga yaaba qof kale inuu ilahay caqliga usoo celiyo dabeetana diinta islaamka usoo noqdo sidaa darteed ku degdegi mayno la dilo asagoo waalana qofkii dilay waxa wey waxba laguma le waa hadur waxaa qofka horta wuu mutaysan mar haddoo asagoo caqli leh uu diintii ka baxay waxa weeye xaddu riddadii waa lagu yeeshay ama ha waasha ama waalan wlmadhab muctamad waxaa weeye sixatu riddati sakraani kii sarkaansanaa riddadiisu inay asaxayso waa islaamhi islamnimadiisa inay asaxayso qofkan sakraanka ah ee sarkhaansan waxaa wey hadduu diinta ka baxo oo qowl rid uu la yimaado ama ficil rid keenay uu la yimaado wuu gaaloobaya lagu cudurdaari mahayo sarkhaannimadiisa maxaa yeel sarkhaannimadu marka horeba shay xaaraan ay ahayd asagaa u badheeray shay xaaraan ah oo caqligiisii kas u tagsiiyey saa darteed hadduu qowl kufriga ah ku dhawaaqo wuu gaaloobaya hadduu sidaa ku dhintana isagoo gaal ayuu dhimanaya marka waxaad garanaysaa khamrigu inuu yahay halis saa darteed qofka wuxuu khamriga u horseedayaa kufri dil zino liwaad xumaan oo dhan bay horseedaysaa khamrigu walidalika bay culamadu ku tilmaameen umu lkhaba'is yacni xumaan oo dhan tii hooyada u ahayd qofka waxaa laga yaabaa inuu dee waxyaaba badan oo fawaaxisha uu sameeyo oo kufrigu kow ka yahay asagoon is ogeyn laguna cudurdaari maayo waxaasoo dhan waxa weeye uu ku laasimaya marka qofka sakraanka ee ridoobay ridadiisu asaaysaa isag weli sakraan ah hadduu diinta islaamka usoo laabto tawxiidkii uu qiro ayadna way asaxaysaa islaamnimadiisu marka aqwaasha sakraanka fuqahadu waxay siiyaan xukunka saaxiga qofka baraarugsan ee waxa wey saaxiga ah ayay xukunkiisa siiyaan xagga riddada xagga kufriga xagga islaamnimada iyo xagga alaaqa hadduu islaantiisa furo way ka furmaysaa mar hadduu fiirso hadduu islaantiisa furo isagoo sarkaansan way ka furmaysaa yani aqwaashiisa iyo afcaashiisa waxay ku dareeriyaan xuunka saaxiga marka laga reebo cibaadaadka cibaada ka asixi mayso waay walmadhab muctamed waxaa weeye sixatu riddati sakraani kii sarkaansanaa riddadiisa inay asaxayso islaam iyo islaamnimadiisu wa tuqbal waa la aqbalaya ashahaadatu shahaadadii laga markhaati kacay biriddati riddadii laga markhaati kacay mutlaqan waxa weeye bilaa tafsiilin tafsiil la'aan calaa wajhi اliطlaaq waqiila waxaa yijib waxaa waajib ah atafsiilu in la faahfaahiyo wuxuu ku yidhi ashahaada biridda haddii qof lagu markhaati kaco inuu ridoobay oo uu diintii ka baxay shahaadadaa lagaga markhaati kacay waa la qaadanaya waana lagu camalfalaya war hadda u fiirso iyadoon qofkii shaahidka ah la weydiinayn see buu u gaaloobay marba hadduu dhaho qofkan waxaan ka marag ahay inuu ku dhawaaqay eray kufri keenaya oo uu gaaloobay ayaa ka markhaati ah laba shaahid baa shardi ah waxaa weeye markhaatigaa waa la aqbalayaa muطlaqan shardi maa in la weydiiyo tafsiil bal hadda noo sheeg qaabka u gaaloobay maxaa yeelay riddadu maadaama ay tahay shay khatar ah qofka markhaatiga ah ku dhiiran mahayo ilaa can basira ah, inuu og yahay u cilmi leeyahay mooyaane qof ishuba waxaan uu sheegayo inuu sax yahay unbaa ku dhiirinaya qofkan inuu gaaloobay laakiin qof kale ku degdegi mahayo qof muslima inuu xerada islaamka saaro qiil baa wuxuu le maya waxaa waajib ah in la faahfaahiyo maxaa looga jeedaa bimacnaa qofkan shaahidka waxaa la leeyahay bal hadda noo sheeg qofkani siduu ku gaaloobay noo fasir muxuu yidhi ma qowl mukairu la yimid ma ficil mukairu la yimid hadduu la yimid bal hadda qowlkaa iyo ficilkaas noo sharaax maxaa yeelay bay dhaheen madaahibta culamadu way isku khilaafsan tahay takfiirka qaabka waxa dadka lagu gaalaysiinayo xukunka ridaduna waa shay weyn marka waa in loo ixtiyaadaa loo dadaalaa sida waxaa ku tegey culummo badan oo shaaficiyada ka mid ah oo mutaakhiriinta shaaficiyada ka mid ah sida adruci oo yidhi qowlkan waa madhabka ay waajib tahay in lagu la gooyaa oo khilaafka laga saara asnawina wuxuu yidhi innahu lmacruufu caqlan wa naqlan waa qowl macruuf ah caqli ahaan iyo naqli ahaanba naqli ahaan imaamshaafici laga so naqliyu ka wadaa marka qowlkan waa la xoojiyo culamada shaaficiyada mutairiinta way oojiyeen ilka wa tuqbal waa la aqbalaya hahaadatu shahaadadii mid kale waxay u daliishadeen qofkii hadduu zino qof kale kaga markhaati kaco laga yeeli maahaye zinada u kaga markhaati kacay ayuu yihi qofkani waxaan arkay isagoo zinaysany waa le qaabkeed u aragta ilaa uu faahfaahiyo uu sheego inuu dee si cad u arkay laga yeeli maahayo tuugnimadana saasoo kale hadduu kaga markhaati kaco waa la weydiinaya qofkani muxuu xaday sheegu xaday muxuu ah xifdi mitligiisa maka xaday marka waxay dhaheen ashyaadaas oo ashyaa dee eh, xadday ka laazimaysa ah xuduud waxaa ka culus riddada ka culus min baaba awla in qofkii faahfaahin la weydiiyo wtuqbal waa la aqbalaya shahaadatu markhaatigii laga marhaati kacay birida riddadii muطlaqan gebi ahaanba waqiila waxaa lji waxaa waajiba tafsiilu in la faahfaahiyo fa cala alawali qowlka hore haddaan ku soconno ah in riddadii la aqbalaya muطlaqan low shahiduu hadday koox ka markhaati kacaan laba qof iyo wixii ka sii badan biriddatin ridda hadday ka markhaati kacaan oo faankara uu dafiro qofkii laga marhaati kacay xukima waxaa lagu xukminaya bishahaadati markhaatigii falow qaala hadduu dhaho kuntu waxaan ahaa mukrahan mid la khasbay waqhtadatu ikraahi ay keensato qariinatun qariino dareen gelinaysa inuu maaragtay arrinkaasi ka run sheegayo wadalika miaal ka asri kufaarin gaalo qafaalashadooda oo kale weeye sodiqa waxaa lagu rumaynayaa biyamiinihi wallaahidiisa wailaa haddii kale ayna qariino keensanin falaa qowlkiisa la aqbali maayo walow qaalaa haddii labadii qof dhahaan lafada wuxuu ku dhawaaqay lafda kufrin eray gaalnimo ku dhawaaqay fadaca uu sheegto ikraahan khasbid uu sheegto sudiqa waa lagu rumaynaya muطlaqan gebi ahaanba wuxuu ku yidhi haddii aan ku soconno qowlkii lahaa tuqbalu الشhahaadaةu biridati muطlaqan qowlkii lahaa ee muctamadka ah haddaan qowlkaa ku soconno oo faahfaahin la weydiin mahay aan dhahno hadday dad ka markhaati kacaan qof inuu ridoobay dabeetana qofkii laga markhaati kacay baa dafiray oo wuxuu idhi ma gaaloobin anugu shahaadadii baa lagu xukumayaa inkaarkiisana waxu tari maayo maxaa way ku quntay inkaarkan uu dafirayana waxa wey xujadaas kama kor yeelayso haddaba dhaho waa ku dhawaaqay erey kufri ah laakiin waa la khasbay oo arrinkaasaa lagu khasbay isla markaa khasabkaa uu sheeganayana qariino ama calaamad tusinaysaa jirta sida maalan gaalaaba ninkan qafaalata dee ninay gaalo qafaalata dhaho gaaladii baa igu khasabtay inaan kelimatu kufri ku dhawaaqo dee waa loo qaatayn marka sudiqa biyimiinihi wallahidiisa loogu rumaynaya waa la dhaarinaya in la khasbay oo kelimatulkufriga lagu khasbay hadduu ku dhaarto waa laga yeelaya marka ma gaaloobayo waaya haddii kale laakiin oo wax qarina aysan jirin oo xoojinaysa sheegashadan uu sheeganaya in la khasbay falaa marka laga aqbali maayo qowlkiisaas oo waxaa lagu xukumayaa bayinadii isla markaa islaantii uu qabay ee u mehersanayd ee waxaa weeye uusan la aqalgelin markaaba way ka furmaysaa baainay ka noqonaysaa mana socoshan karo waayo tii kalena ee u tegeyna waxa weeye waa laga wareejinaya ilaa ciddadeeda ay ka dhammaanayso ama ka soo islaamaya inta in ciddadeeda dhammaan haddaba haddii laba qof ay dhahaan walow qaalaa laba markhaati a ah waxay dheheen ninkani waa uu ridoobay oo wuxuu ku dhawaaqay lafdi kufri buu ku dhawaaqay asna wuxuu sheegtay in la khasbay waa la khasbay buui udia mulaqan gebi ahaanba mulaqan duuduub baa loogu rumaynaya arrinkan biyamiini dhaartiisa loogu rumaynaya u fiirso tan iyo tii hore kala duwan tii horena waxay dhaheen wuu ridoobey oo riday kaga markhaati kacen tanna waxay dhaheen lafdu kufri buu ku dhawaaqay marka tii hore waxaana laga yeeli mahayo inuu sheegto eh, khasbid maadaama ay dhaheen nimankani wuu gaaloobay ninka markan dambana waxay dhaheen kelimatu kufri buu ku dhawaaqay maysa dhihi gaaloobay saa darteed dhawaa lee khasbay muطlaqan bilaa tafsiilin waa laga yeelayaa oo lagu rumaynayaa watuqbal waa la aqbalaya shahaadatu markhaatigii laga markhaati kacayay biridati riddadii mulaqan duuduub waqiila waxaa yajib waxaa waajib atafsiilu in la faahfaahiyo facl awali qolka hore haddaan ku socon low shaydu hadday ka markhaati kacaan biriddatin ridda hadday ka markhaati kacaan fa ankara wa inkaro kii laga markhaati kaca xukim waxaa lagu xukminaya bishahaadati markhaatigii falow qaal hadduu dhaho kuntu waxaan ahaa mukrahan mid la qasbay waqtadatu qasbidii ay keensato ka qariinatun calaamad ka asri kufaari sida gaalo afaalashadeed sudiqa waa lagu rumaynaya biyamiini dhaartiisa wailaa haddii kaleo aysan calaamad aysan jirin ama qariina arrinkaa tusinaysa falaa loogu rumayn mahayo dhaartiisa walow qaala laba qof hadday dhahaan lafda wuuu ku dhawaaqay lafda kufrin lafdi gaalnimo ku dhawaaqay fadaca uu sheegtay ikraha in la khasbay sudiqa waa loo rumaynaya mutlaqan duuduub baa lagu rumaynaya walow maata hadduu dhinto macruufu mid lagu yaqaano bilislaam islaamnimo mid lagu yaqaana hadduu dhinto can ibnayni laba inan hadduu ka dhinto muslimiin oo muslimiin ah oo faqaaludh axaduhumaa labadiinan mid ahaan irtada aabbahanaga uu ridoobo famaata wuxuu dhintay dabeed kaafirna isagoo gaala fa in bayana hadduu caddeeyo kaa waxawey kaga markhaati ceebihii kufriga sababa kufriga sababka ku gaaloobay lam yeriu dhaxli maayo wa nasiibuhu qaybtiisuna fayun fay weeye wakada waxaa la mid ah in alaqa hadduu iska sii daayay hadalkii oo uusan waxba sheegin sabab uusan caddaynin fiadhari muctabi hadaan qaba wuxuu ku yidhi baa wuxuu ka dhintay laba inan oo muslimiin ah asagana waxaa lagu yaqaana islaamnimo macruufan bilislam waa qof islamnimo lagu yaqaano ah waayo dabeetana labadii inan uu ka dhintay midkood ayaa wuxuu idhi aabbaha annaga wuxuu dhintay asagoo murtad ah wuu ridoobay dabeetana kufrigiibu ku dhintay waaya kii kalena arrinkaa kuma waafaqsane la soco miduba arrinkaa ka markhaati kacay horta kaa ka markhaati kacay aabbihii inuu kufri ku dhintay haddii uu sababkii uu ku gaaloobay uu caddeeyo oo dhaho sababkaa iyo sababkaasuu ku gaaloobay diintuu caayay ama markii uu sii dhimanayay buu diinta wax ka sheegay ama ilaahay buu caayay ama malaa'igtu wax ka sheegay iyo wixii la halmaaday walciyaadu billaah oo saasuu ku dhintay dee markaa riddadaasi asagaaba kaga markhaati kacaye aabbihii dhexli mahayo ilaan asna waa muslim aabbihiina waa gaal sidan uu kaga markhaati kacayo muslim iyo gaalna isma dhexlaan nasiibkii haddaba dhaxalka kaga soo hagaagay ka warran labadaa inanoo quraaba dhexlay asaga kalabarh baa dhaal kusoo hagaagi laha kalabarhka dhaxal kaga soo hagaagi laha waa fey waxa wey baanka islaamka ayaa la dhigaya fey wey ilan xoolaha qofka murtadku ka dhinto baytmaalka muslimiinta ayaa la dhigaa waaya taa waxaa la mid ah kii kalena dabcan qaybtiisa u dhaxlaya maadaama asaga uu leeyahay aabbaha annaga waxa wey anu islaamnimo maan gaalnimo kuma ogeyn qaybtiisa asaga waa la siinaya wakada in alaqa markuu ku leyahin wuxuu uga jeedaa kaa kaga markhaati kacay inuu kufri ku dhintay haddiise sababkii uu ku gaaloobay uusan caddaynin ee uu iska ilaaqown aabbahanaga gaal u dhintay buu idhi sababkii ku gaaloobayna muuna caddaynin taana tii hore bay la waxa weeye dhaxli maayo nasiibkiisana fay buu noqonayaa laakiin tan dambe wad khilaaf baa ku jira wakada minhaaj inta badan waxay ishtaartaa khilaaf bay ishtaartaa filadar waaya wuxuu wa tajibu waxaa waajiba istitaabat lmurtadi murtadkii ninka ahaa in tooba laga dalbo walmurtadati haweenaydii ridowday in tooba laga dalbo fii qowli qowlba wuxuu leeya maye tustaxabu waa la soneeyaa istitaabadaas kalkaafir gaalkaba waxa weeye istitaabada looga dalbeeyey wahiya istitaabadaasina filxaal isla kolkaa weeye wa fii qowli qowlba wuxuu maye alaaata ayaamin waa saddex maalmood fain asaraa murtadkii iyo murtadadii hadday ku adkaystaan gaalnimadii qutilaa labadaba waa la dilayaa wain aslama hadduu islaamo murtadkii saxa islaamnimadiis way asaxaysaa wa turika waa iska daynayaa wa qiila waxaa la yuqbalu la aqbali maayo islaamuu islaamnimadiisa in irtada ridoobo ilaa kufrin gaalnimo khafiyin oo qarsoon wadalika miaal ka zanaadiqatin sida zanaadiqada weeye waa qolada waxa weye islaamnimadana muujinaya gaalnimadana qarsanaya wa bainiyatin iyo kuwa bainiyad ah wuxuu ku qofka murtadka ah rag iyo dumar wuxuu yahayba waxaa waajib ah in laga dalbo toobo istitaaba in laga dalbo inuu diinta usoo laabto waxaa leeyahay war diinta usoo laabo istitaabadaas in laga toobo dalbo waa waajib waaya sidaasay ku tageen jamaahiirulculamaa culammada badankood sidaasay ku tageen waaya abu xaniifa un baa yidhi waa mustaxab intaan la dilin ka hor toobaa laga dalbayaa murtadkii iyo murtadadii maxaa yeelay maadaama ay macsuumay addam ahayn dhiigooda kuwa lagu ilaaliyey islaamnimada waa la xurmaynaya oo jaanis baa la siinaya waxaaba dhici karta qofkani inay shubha ku timi inta badanna ridada waxa keena waa shubho qofkii ku timid iyo caqiide khaldan iyo wuxuu iska dhaadhiciyey marka shubhadaasaa laga zuulinaya waxaa la weydiinaya waxa ku keenay kufriga marka hadduu shubho sheego shubhadaasaa laga zuulinaya sayd cumar bay ka sugnaatay arrinkaa radi allahu tacaala canhu inuu eh, murtadkii ka tooba dalbay qowlba wuxuu leey maya istitaabadaasi waajib maahe waa sunno sidoo abu xaniifaba ku tegey gaalkaba siday istitaabadiisu gaalka asliga ah ee murtadka aan ahayn siday istitaabadiisu ay mustaxab u tahay in tooba laga dalbo intaan la dilin ka ayaa murtadkana waxa weeye istitaabadiisu ay mustaxab u tahay istitaabadaasi filxaal waa deg deg yacni markaa uu ridooyo waxaa leeyahay ilaah u waaya iminka toobadkeen baa laleeyahay oo macnaha wakti la siin mahayo wakti dheer la sii siin mahayo iminka diinta usoo laaba laleeyahay fain taaba haddii uu toobad keeno fa biha wa nicma hadduu toobad keeni waayana waa ilaa qutila waa la dilaya qoortaa loo dheeraynaya waaya midda kale murtadka dilka la dilayo waa xad xuduuddana dib looma dhigo qowl ba wuxuu leey maye saddex cisho ayaa la siinayaa saasuu leeyahy qowlkan dambe weliba wuxuu ka soo warinayaa sayd cumar radi allahu tacala canhu inuu arrinkaa sameeyey arrintaana waxaa qaatay alimaam malik raximah اllahu tacaala haddaba haddii murtadkii uu ku adkaysto kufrigiisi iyo riddadii waa la dilaya wujuuban culamada wa isku waafaqsanya arrinkaas biijmac اlculamaa waxaana taa daliilu xadidka nebigu yuri alayhi الsalaatu wasalaam man badela diinahu faqtuluuh qofkii diintiisa bedelaa manaa diintii islaamka diin aan ahayn qaataa faqtuluuh diluu nebigu yhi alayhi الsalaatu wasalaam rawaahu اlbukhaariyu bukhaari baa wariyey haddii uu soo islaamana islaamnimadiisu way asaxaysaa waa haddii uu shahaadateynka la yimaado ashhadu an laa ilaha illa اllah wa ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah waana la iska daynaya markaas xataa hadduu zindiiq yahay zindiiq waxaa la dhahaa qofka waxaa weeye gaalnimada qarsada ee waxa wey markii loo yimaade la qabanayo islaamnimo muujiya hoosna gaal buu ka yahay hadda la socdo dad badanoo noocaasa muslimiinta ku dhex nool la socda meel kastana way joogeen fii zamani nebi alay slam bay joogeen munaafiqiintu marka zamankeenna maxaad moodaysaa daf bay ka yihin waaya dad badanoo islaamnimada muujinaya laakiin gaalo ah ayaa mujtamac muslimiinta ka buuxa waaya marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi qul liladiina kafaruu yantahu yukfar lahum ma qad salaf wain yacuuduu faqad madat sunnat اlawaliin iil ba wuxuu leey maye haddii uu soo islaamo la aqbali mahayo islaamnimadiisa haddii uu marka horeba u ridoobay kufri qarsoon kufriga qarsoon maxaa ka mid ah zanaadiqada zanaadiqada laba macno waa lagu fasira horta zanaadiqa waa jamcu zindiiq zindiiqa laba macno waa lagu fasiraa culamada qaar waxay dhaheen zindiiqa waxaa loga jeedaa man yukfi اlkufr wa yudhiru اlislaam qof kufri qarsanaya islaamnimana muujinaya sida munaafiqiinta oo kale taa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray man laa yantaxilu diina midaan diinba lahayn bilaa diinah kaana waa lagu fasiray marka hadduu bilaa diin u wareegay oo qofuu yahay munaafiq ah oo islaamnimo muujisto laga aqbali maayo l qolkan maxaa yeelay inta badan qofka noocaasa dadka mu iskaga difaacayaa eh, yaan lagu dilin ama yaan wax kale lagu arkin kama ahaa waxa weeye toobadkeen baainiyadiibaa la mid ah qolada baainiyada waa qolada dhaha qur-aanku wuxuu leeyahay daahir iyo baain muraadka qur-aanka laga leeyahayna ma aha daahirka noo muuqda iyo macnaha noo muuqda daahirka ma ahe macno qarsoon oo waxa weeye astraar ah ayuu qur-aanku leeyahay salaadu maaha salaaddan aan sheegayno soonkan maaha soonkan aan soomayno maaha xajku maaha xajkan aan naqaano maaha macaani kale leeyihiin waxa o dhan waa rumuus iyo calaamaad waxa weye dad gaar ay fahmayaan saasay leeyihin baatiniyadu marka waa firqo jirta ilaa yomina hada way jiraan baatiniyadu wuxuu idhi waqiila waxaa laa yuqbal aqbali maayo islaam islaamnimadiisa in irtada ridoobo ilaa kufrin gaalnimo khafiyin oo qarsoonka zanaadiqatin sida zanaadiqadii weeye wa bainiyatin iyo bainiyadii wawaladu murtadi murtadka waladkiisu in caqada hadduu guntamo qablaha riddada kahor amase bacdaha riddada kadib walxaal axad abweyhi labadiisa waalid mid ahaan muslim yahay fa muslim asaguna muslim weeye mase murtadaani labada waalidba waa murtadayn waa laba murtad fa muslim asago muslim weeye fii qowlin qolba wuxuu le maya murtadun murtad weeye wa fii qowlin qolba wuxuu le maya kaafirun asliun waa kaafir asliga qultu qaala nawawi wuxuu hi raximah allahu tacala alahar muctamad waxaa wey murtadun inuu murtad yahay wanaqla alciraaqiyuun ciraaqiyintu waxay soo naqliyeen ay soo guuriyeen ay soo rareen alitifaaq in la isku waafaqsan yahy ala kufriga gaalnimadiisi wallahu aclam halkan wuxuu ka hadlayaa murtadka waladkiis ma gaal buu noqonaya maxaa lagu xukminaya waaad ogtihiin weladku wuuu la ukm yaha labadiisi waalid labadiisa waalid hadday muslimiin yihiinna islaamku qaadanaya hadday labadiisa waalid gaale yihiinna xukunkii gaalnimadu qaadanaya waay marka murtadka weladkiisu waan eegayna haddii guntamay guntame waa loo jeeda haduu caloosha galay caloosha hooyadii intaysan ridoobin labadiisii waalid ka hor ama caloosha uu galay markii waxa weeye midkood ridoobay kii kalena uu muslim yahay mid baa ridoobay aabbihii ama hooyadii laakiin kii kalea ismuslima ah. labada xaaladoodba waa muslim haddii laakiin labaduba ay murtad ahaayeen markan ilmahani uu caloosha galay markaa aqwaal baa ku sugan qowl wuxuu waa muslim waaya qowl wuxuu leey waa murtad qowl kalena wuxuu leeya waa kaafir asli ah laakiin sida muctamadka waxa weeye waa murtad weeye labadiisa waalid ayuu xukumkooda qaadanayaa marka craaqiyintun waxay soo naqliyeen inuu gaal yahay in laisku waafaqsan yahy waladkaas marka waxaa laga hadlayaa markuu lehay waa gaal waladkan intuu yar yahay dee xugum ahaan buu gaal yahay laakiin dee takliif ma leh laakiin markuu qaangaadho ayaan eegi doonaa saaad u qaangaadho haddii uu waxaa weeye islaamka uu ku dhawaaqo oo islaamnimada u qaato fa biha wa nicma hadduu islaamnimada diidana waa murtad waa la dilaya marka air asaas kaga duwan la soco aafirka asliga ah waa la dayn karaa waxaa lagu dayn karaa jizyo iyo wixii la halmaada iyo cahdi iyo ammaan laakiin murtadka asaga sinaba lagu dayn maayo wuxuu idhi wa fii zawaali milkihi milkiisa inuu ka suuliyey can maalihi maalkiisa uu ka suuliyey maalihi maal murtadi murtadka maalkiisa bihaa ay bisababi riddati riddada sababteeda aqwaalun aqwaal baa ku sugan adharuha qowlka ugu xoog badan waxaa weeye in halaka hadduu dhinto murtadkii murtadan xaalu yahay mid murtada baana waxaa soo caddaanaysa zawaaluhu maalkiis inuu ku sulebiyaha riddadii sababteeda wain aslama hadduu soo islaamana baana waxaa soo caddaanaysa annahu waxa weeye maalkii lam yazul milkiisi inuusan ka zuulin waay halkan wuxuu ku tilmaamaya maalka murtadka xukumka uu leeyahay wuxuu ku yihi murtadka inuu maalkiisii uu ka wareegayo oo milkigii iyo hanashadii uu milkinayo xoolihiisa in uu ka zuulayo oo gacantiisa ka baxayo milkigiisii ridada sababteeda waxaa ku sugan saddex qowl mid bun noo sheegay waa qowlkii faariqa ah ee qowl u dhexeeyey marka qowlka faariqa hadli jeer culamadu markay ku gaabsadaan waa alqowl athaalit baa la waa alqowl alfaariq labada qowlna labada daraf bay jiraan qowl wuxuu leeyahay ka zuulaya qowl wuxuu ka zuuli maayo qowlkan wax tafsiil buu gelinaya marka qowlka muctamadka waa kan tafsiilka gelinaya marka qowl wuxuu leeyahay ka zuulayaa oo ka baxayaa maalkiisii maxaa yeelay naftiisii la dilaya ee xoolihiisa xaggay joogaan waayo naftiisii macsuumka la dilaya qowl xun ka zuuli maayo milkigiisa maxaa yeelay kama hor imanaya milkiga sida kaafirka asligaba xoolo u yeelan karo qowlka saddexaadna waa alwaqf xoolihiis waa mawquuf bu marka waxaan eegaynaa inuu kufri ku dhinto iyo inuu ka soo noqdo riddadii hadduu dhinto asagoo murtad ah soo caddaanaysa inuu xoolihii milkiisa ka baxeen maalkiisuna fey u noqday haddii soo islaamana waxaa soo caddaanaysa inuusan milkigiisi weli ka bixin oo xoolihiisi weli milkigiisa ku jiraan wuxuu wafii zawaali milkigi milkigiisa inuu ka zuuliya can maalihi maalkiisa inuu ka zuuliya maalkii murtadka biha biridati riddada sababteeda aqwaal aqwaal baa ku sugan adhar oo xoog xoog badan in halak hadduu dhinto murtadan asagoo murtada baana waxaa soo caddaanaysa zawaaluhu milkigiisa inuu ka zuuliya biha biridati riddada sababteeda waa in aslam hadduu soo islaamana baana waxaa soo caddaanaysa annahu milkigii lam yazul inuu ka zuulin cala aqwaali aqwaasha haddaan ku soconno yuqdaa waxaa laga bixinayaa minhu maalkiisa daynun dayn baa laga bixinaya lazima ku waajibtay qablahaa riddada ka hor wayunfaqu waa laga biilaya calayhi murtadkii minhu xoolihiisa wal asax muctamad waxaa weeye yalzamuhu waxaa ku waajibaya qurmu itlaafihi wuxuu baabi'iyo ama itlaafiyo magdhowgiisii fiiha fiiha ay firdat rida dhexdeeda uu baabi'iyo wa nafaqatu zawjaatin iyo xaasas biilkood xaasaskaasoo wuqifa la joojiyey nikaaxunna guurkooda ayagana waa laga biilaya wa qariibin wa nafaqata qariibin qariibka ama sokeeyaha nafaqadiisiina waa laga bixinayaa wuxuu idhi aqwaashii aan soo sheegnay waxaa ka farcamaya saddexdii qowlba qowlki lahaa milkiisuu ka zuuliya kiilaha kama zuuliya kiilaha mawquuf weeye saddexda waxay isku waafaqsan in deyntii laga bixinayo xoolihiisii murtadka deyntii lagu yeeshay intuusan ridoobin ka hor sidoo kale in laga biilayo xoolihiisi sidoo kale hadduu xoolo burburiyo ama uu qof e, dhiiggiisa daadiyo ama aduu xaq lagu yeesho in laga xaqayo xoolihiisi waaya xaasas hadduu qabay xaasaskaana waxa weye nikaaxooda la joojiyey oo xaasas waxaa ahayd madkhuul bihin uu la aqal galay marka kuwaana nikaaxooda waa mawquuf inta ciddada ayaa la egaya inuu soo islaamiya in kale marka kuwaana wax alla wixii beelay lahaayeen waa laga siinayaa sokeeye dad eh, hadduu biili jiray qaraabadiisa maala awlaadiisa o kale iyo waalidkiisa oo kale ayagana waxaa weeye waa laga biilayaa wuxuu i al aqwaali aqwaash haddaan ku socnay yuqda waa laga bixinaya minhu xoolihiisi daynu dayn dayntaasoo lazima lagu yeeshay qablaha riddada ka hor yunfaq waa laga biilaya calayhi isaga minhu xoolihiisa laga biilaya wala sax muctamad waxa weye yalzamu waxaa ku waajibaya ghurmu itlaafi wixii uu baabi'iyey magdhowiisa fiiha riddada dhexdeeda wanafaqatu zawjaatin iyo zawjaad wayalzamu waxaa ku waajibaya dhe nafaqatu zawjaatin zawjaad nafaqadood biilkood zawjaadkaasoo uqifa la joojiyay nikaaxuna guurkooda waa qariiban waa nafaqatu qariibin qariib nafaqadiisa ku waajibaysa oo xoolihi laga bixinaya waidaa waqafnaa haddaan joojino milkigu milkigiisa milkahu milkiisa haddaan joojino fatasarufu tasarufkiisa in ixtamala hadduu aqbalo alwaqfu waqf hadduu aqbalo joojin wadalika mitaalka cidqin sida xorayntii wey watadbiirin dibka xorayntii wey wasiyatin dardaaranki wey mawquufun markaa waxa weeye tasarufkaasi waa mawquuf in aslam hadduu soo islaamo nafada wuu furaya wailaa haddii kaluuna soo islaamin falaa ma furayo wa baycu iibkiisa wa hibatu siintiisa wa rahnu rahankiisa wa kitaabatu kitaabadiisa baailatun baail weeye fi qadiimi qadiim waxaa ku sugan mawquufatun mawquuf weeye waa la joojinayaa wuxuu ku yidhi haddii milkigiisaan dhahno waa mawquuf waa aqwaashii aan soo sheegana mid ka mida weye saddexda ahaa waa qowlkii muctamadka ee lahaa maalka waxa weeye murtadka waa mawquuf waxaan eegayna inuu soo islaamay inuu soo islaamin hadduu soo islaamana waxa weeye xoolihiis baa loo celinaya hadduu soo islaami waayana waa fay fii beyti maali muslimiin baa lagu wareejinaya haddaba qowlka haddaan ku soconno tasarufka uu tasarufo wax alla wixii uu ku tasarufo xoolihiisa waan eegaynaa intaa uu murtadka yahay tasarufaadkaas hadday aqbalayaan in la joojiyo oo mawquuf laga dhigo mawquuf bay noqonayaan sida tasarufaadka qaar waxaa jira waqfa aqbalayeen qaarna aqbalayn qaarka tawqiifka aqbali waxa ka mid ah cidk addoon buu lahaa wuu xoreeyey addoonka waa la joojin karaa waaya tadbiir addoon buu dib ka xoreyey wuxu hadaan dhinto xor baa tahay wasiya dardaaran buu bixiyey haddaan dhinto waxa weeye xoolaha hebelaa la siiyu yidhi waxaasoo dhan waa tasarufaad la joojin karo marka tasarufaadkaasoo dhan waa mawquuf waa la joojinaya waan eegaynaa marka hadduu soo islaamana tasarufkaa wuu furaya hadduu soo islaamaya gaalnimo ku dhintana tasarufkaasi ma furayo maxaa yeele waxa weeye waqafkii markaa ma soconayo maadaama uu kufri ku dhintay xoolahan asagu maba lahaynba waa fey iibka hibada rahanka kitaabada intaasoo dhan waxa wey waqaf ma aqbala waa cuquud naajis ah oo markiiba fulaysa marka afartaaba iyo wixii la halmaaday cuquudda aan tawqiifka aqbalaynin dhammaantood waxa wey haduu ku dhawaaqo baatil bay noqonayaan iyagu ma aqbalayaan waqaf ma aqbalayaan qowlka jadiidka wuxuu leeyahy cuquuddu tawqiif ma aqbasho lama joojin karo hadduu wax iibiyo iibkiis waa bail hadduu wax bixiyo waxbiintiis waa bail hadduu wax rahmo rahankiis waa bail hadduu kitaabeeyo waa bail qadiim ba wuxuu leeyahy maye waa mawquuf kuwana iib hadduu iibiyo waan eegeynaa waan joojinayna ilaa intuu e, islaamayo iyo nin waxa wey kufri ku dhimanayo intaasa kala eegayna wahaakada marka qolka qadiimka wuxuu ka dhiga cuquudan bayci iyo hibadii iyo rahankii iyo kitaabadii wax la midka mawquufku ka dhigay wuxuuna ku dhisay in cuquuda la tawqiifin karo wuxuu idhi wida waana haddaan joojino milku milkigiisa tasarufu tasarufkiisa iyo maamulkiisa xolihiisu maamulayn ixtamal hadduu aqbalo alwaqf waqf hadduu tasarufkaasi aqbalo wadalika mialka cidkan xoraynti wa tadbiirin dibka xorayntii weeye wasiyati dardaaranki w mawquuf mawquuf wey in aslam hadduu soo islaam nafad uu fulaya ilaa hadii kale falaa ma fulay wa baycu iibkiisa wa hibatu hibadiisa wa rahnu rahankiisa wa kitaabatu kitaabadiisa baadilatu baadil wey wa fi lqadiimi qadiim waxa ku sugan intaaba mawquufatun mawquuf wey wa cala alaqwaali aqwaasha haddaan ku socono yujcalu waxaa laga yeelayaa maaluhu maalkiisa maca cadlin nin cadli ayaa loo dhiibaya wa amatuhu addoontiisana cinda imra'atin haweeney baa loo dhiibaya iqatin oo lagu kalsoonya wa yu'addii wuu bixinaya mukaatabahu addoonku kitaabeeyey annujuuma xoolihii ila alqaadi qaadigu dhiibaya wuxuu ku murtadka ah aqwaashii aan soo tilmaanay kulligood haddii aan ku socno dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin saddexdii qowlba in xoolihiisa loo dhiibay nin cadli ah oo lagu kalsoon yahay ayaa xoolihiisa loo dhiibaya isaga loo dayn maayo gacanta ku haynaya xoolihiisa oo ka maamulaya ilaa intuu soo islaamaya ama gaalnimo ku dhimanayo addoontiisana haweeney lagu kalsoon yahay ayaa lagu wareejinaya waxaa laga cabsanaya inuu la khaali noqdo uu la keli noqdo addoonkii uu kitaabeeyena xoolihii wuxuu u dhiibayaa xoolihii nujuumtii lagu kitaabeeyey wuxuu u dhiibayaa qaadiga isaga u dhiibi mahayo maxaa yeele asaga waxa weye xoolaha marka lagu aamini mahayo maadaama aan la garanayn wuxuu ku dhiman doono wallahu tacala aclam wsala allah wslam cala nabiyina moxamed